alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam waxaynu ku jira kitaab alimaan wnuduur qaala sheekh raximah llah wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina lilahi tiscata wa tisciina isman man axsaaha dakla jana mutafan caleyh wasaqa tirmidiyu wbnu xibaan alasmaa wataxqiiqu ana sardaha idraajan min bacdi ruwaati wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina lilaahi alla waxa u ahaaday uu leeyahay tiscatan wa tisciina isman sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay man axsaahaa qofka kooban magacyadaasi dakhala aljana jannadii buu galay kaasi muttafaqun caleyh wasaaqa tirmidiyu tirmidi wuxuu soo kaxeeyey soo taxay amba uu sheegay uu sardiyey iyo wbnu xibaan ibnu xibaan raximahum al asmaa magacyada oo ay magacaabeen hebel hebel saa u sheegeen wataxqiiqu sida suganina ee lafagurka ahi marka la lafagurayna anna sardaha tixitaankeedaasi iyo sheegiddeedaasi idraajun waa soo dhexgelin idkhaal min bacdi ruwaati ruwaadda barkood ay soo dhexgeliyeen weyaan sheekhu baabka kitaab aimaan wanuduur baynu ku jirnay wuxuu keenay xadiiskan ujeeddada u keenay wax kale maaha muxuu ishaarayaa magacyada alle subxaana watacaala iyo in lagu dhaaranayo de sifaadkiisa markaa xadiiska caqiidadana si gaara loogu barbaraaye waxa weeyi sagaal iyo sagaashanka magac uun maaha magacyadii lahabay ka badanya wa xadiis kale muxuu tilmaamayey allahuma ini asruka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw callamtu axada min khalqik aw istaأharta bihi fi cilmi اlgeybi cindak an tajcala qur'aan alcadiim ilaa akhir xadiis marka mastahara lahu bihi la garan maayo waxaa kaloo jira magacyada ilahay dadka qaar inuu baray oo laga yaaba malaaigta amba saas marka magacyada ilahay inta way ka fara badan yihin horta laakiin xadiiska macnihiisu waxa weeyaan sagaal iyo sagaashankani min shanihaa ana man axsaaha dakala jana biha sagaal iyo sagaashan waxay la dheeriyiin qofka koobitaan ku sameeyay koobitaanka wayn arki doona macnuhu ciyaaye ayaa jannadii ku galay man axsaaha dakala aljanna waxa uu sheekh ibnu cuthaymin raximah llahu tusaaleeyaa kitaabka loo yaqaano alqawaacid almuthla uu si fiican uga hadlay qadiyadda caqiidada inta badan asmaadii sifaadka ka warramayo waxay ka dhigan tahay bu haddii la odhan lahaa asmaa llahi tiscatun wa tiscuun dee xasri oo kale ka dhalan laha magacyada ilaahay waa sagaal iyo sagaashan sidaa haddii hadalka loo dhigi laha muxuu noqon laha magacyada ilahay na sagaal iyo sagaashan yihiin laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac oo qofka xifdiya uu janno ku gelayo ma diidayso in magacyo kalena leeyahay walow ixsaanka jannadiiya lagu gelin be waxaa u tusaalaha haddaad tilaabadi maanta cindii ams maala khamsu miati dirham waa tusaalihii macnihiisumaa soo raraya khamsu miati dirhamin uriidu an antasadaqaha amba acdatuha lisadaqa cindii khamsuuna dirhaman acdatuha lisadaqa waxaan haystaa shan boqoloo dirham oo aan u diyaariyey sadaqo miyay ka dhalanaysa inaan wax kala haysanin Eh, laakiin maxay kaga duwantahay shantan boqol lacagtaadii kale dahaysatay iyada sadaqaad ugu talagashay waa sidaas oo kale magacyadan haddaba in la dhaa waa hebel iyo hebel iyo hebel xadiis baa sii tilmaamaya isla xadiiskan laftigiisa xadiiska bukhari muslim wariye jiro laakiin riwaayaddan kale way soo wariyeen way soo sheegeen culimadan kale ee ka baxsan saxiixaya taana waxaa la isku waafaqay inuu daciif yahay oo ijtihaadaadkii culimada un la soo dhexgeliyey oo halkaa idraaj ka yimid mudrajkuna min anwaaci daciif baha soo mahe ya wmudrajaatu fi lxadiisi ma atat min bacdi alfaadi ruwaati itasalat ama xagga dhexaa ka gala ama agga daba ka gala meel kalaha ka gala eh. marka waxa weeyaan mudrajkuna waa hadal hadalka lasoo dhexgeliyo hadalkiin ahayn marka nin ihahdo alwaliid bnu muslim ayaa ku jira soo dhexgelintan oo dacfi baa ku jira cilooyin kala badan oo la sheegay alwaliid bin masr aaadiis baqiya waa waliid bin muslimkani eh? baqiya bin waliid bu kaas baqiya axaadiisu baqiya laysat naqiya wa kun minha calaa taqiya waati loola iska ilaali axaadiis saaf maaha ninkaas marka waliid bin muslim fiisu waa sagaal iyo sagaashan ka cuthaymin isagu ijtihaadaadkiisi ijtihaadkiisii gaarka ahaa sideed iyo tobanna sunnadan ka soo saaray bu ihi intii kalena markaa koob iyo sideetanna waxaan ka soo saaray bu ihi allahu mustacaan qur-aanka markaasuu sheegaya qaarkood markaa wuxuu hi oo matala aan ka tegay baa jira tusaale ahaan nuur الsamaawaat annuur hal huwa min asmaa illah jaamic hal huwa min asmaa illah waayo wuxu labadaasi waxay soo arooreen iyagoo idaafaysan bay kusoo kusoo arooreen halka culimo kalena matalan ay ku dareen magacyadii ilahayna kamid yihin markaa saas o kale matalan alxafiyu oo kale taradud bay kaga jira wi magaca alxafiyu sidaasay magacyadaasi almuhim u fara marka waxaana caddaynaya marka la taxo axaadiis aayaadka iyo axaadiista magacyada kusoo arore leego culimada qaarkood waa boqol iyo dhowr iyo maxay kale gaadhsiiyey dhowr iyo lixdan meel mise dhowr iyo soddon meel haas way iska fara badan yihin sagaal iyo sagaashan saas weeye ixsaagu muxuu noqonayaa ixsaagiina ilaa saddex arrimood buu ibnuqayim kusoo wariyey culimaduna ay ka soo qaadeen hadalkiisii oo wuxuu noqonaya ixsaagaas اkتلف العلماء في تفsير ذلك على أقوال كثيرة فقيل معناها من xفظها وقد جاء هذا المعنى في بعض الرواة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة قال النووي هكذا فسره البخاري والأكثرون qofka xifdiy wey lafti ahaan وqiila المراad معرفة معاaniha والإيمان بها macnaheedii in la garto oo la rumeeyo وqiila المراad man أطاaqها بxسن رعاaية لها وتخلق وتخلق aw watakhallaqa bimaa yumkinuhu alcamalu bimacaaniha ka dhaqan dhigta faidaa qaala alrazaaq wahiqa birisqi wanaxwi dalik walaqrab wallahu aclam ana almuraada biixsaayiha xifduhaa lafdan waa kaa markaa khulaasadii xifduhaa lafdan wa fahmuhaa wa tadaburuhaa macnan wa tamaamu dalika an yatacabada lilahi tacaala bimuqtadaha markaa maxaa koobsanaya ko ixsaa waa lafta horta man axsaha waxa kow ka ah an yaxfadaha calaa dahri lgeyb inuu dusha ka qeybo oo magacaa hebel iyo hebel iyo hebel saawd u qeybo waxaa kaloo shekh mucutamiin ihbaatu maa dalat caleyhi min asifaat ifada ay tusustayna inuu sugo qofkaasi hadduu sifadiiba diidayo isaan lafti kaliya xifti waxba tari mayso kalmuctasila matalan muctasilada oo iyagu magacyada sugaya lakin sifaatka diidaya iyo shahmiyado iyagu asmaadiiyo sifaat kama diidayba labadaba diidaya iyo nimanka laa ashaacirada oo in badanoo sifaatka diidaya magacyadana sugay sifaat inaa sugay wax kamida lakin in badanka oo sifaatkiina dee diiday iyo alcamalu bimuqtadaha oo ka u muhiimsan isna in lagu dhaqmo alcamalu bimuqtadaha waxay keensanayaan oo markaad aragto tusaale ahaan inuu alla subxaana watacaala yahay asamiic aada og tahay de inaanad waxa doonta ku hadalla uu ku maqlayahay oo markaa ogtahay ilahay subxana watacaala albasiir inu yahay dee keligaabaad ahaata inaad islaarsa ila ku arkayaa oo camal bimuqtadaha waxaa soo gudagelaya markaa camal bimuqtadaha ducaa ullahi biha wey in ilaahay lagu baryo oo walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha magac magacyada ku haboonna marka ilahay aad ku barido marka aad barayso tusaale ahaan de marka arsaaqda oreysa ya razaaq urzuqnii wa yaa xafiid ixfadnii wa yaa gafuur ikfir lii wahaakadaa sidii magacyada la midka ah. oo magac kastaba meesha ku haboonyay aada dhigto laakiin odhan maysid yaa shadiid alciqaabi irxamnii ya sidaa maad ohanaysa maya magaca mid ku haboonaysa aayaadka qur-aanka markaad ufiirsatana meel bay ku dhamaanayaan soo ma afuur raxiim samiicu caliim meesha labadaa magac say u kala dhamaadeen macno weyn bay faa'ideynaya aad iyo aad cusheeda wsaariqu wsaariqatu faqcu aydiyahuma jazaan bima kasabana kalan min allah wallahu casiizun xakiim ilaahay waa casiiz oo cidugma qasmino awooddan isaga ada cidna kama adkaan karto in gacanta tuug la gooyo isaga ilaahay sharciyeeyey isla markaa isagoo casiisa haddana xikmad baa ilaahay wax kastaba uu ku saleeyey macnaa ilahay waa xakiimo cizadiisa xikmad baa la socota markaa waata aynu soo aragnay qisaska culimada ay sheegeen marka aayadaas kama macneynayan horena waynu usoo maraan filayaa inuu nin akriyey wallahu gafuur raxiim wsaariqu wsaariqatu faqdicu aydihuma jazaan bima kasabaa nakaala min allah wallahu gafuur raxiim nin carbeedan qur-aanka aqoon oo dhegeysanaya oo reermihii waliba oo dee ka fog qur-aankii markaa inta badan wane waxad akriyaysaa qur-aan maaha wallahu gafuur raxim marku akriya bu war waxad akriyaysaa qur-aan maaha ninkii wayaaga war qur-aanka ilahay baad beeninaysa mise dib waaga wallahu gafuur raxiim su wallahu casiizan xakiim isu madaxa raxay lamaa caza xakam bu lamaa caza xakam wuu garanayaa mar haddii gacangoyn iyo wax la sheegayo oo aan meeshaan xariisiyo olin xaaladan iyadaa inaan wallahu gafuur raxiim <laughs> inaanay munaasib ahayn lagu gebagabeede marka qur-aanka balaaqadiisu waa cajiib aada iyo aad bay uxeeldheerta iyo magacadeeda qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xadiiska hore markaa ina lilahi tiscata wa isman man axsaaha dakhala ljana magacyada ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magaco qofka koobaad dakhala ljana jannadu gelayaa magacyadu markaa intaa way ka tira badan yihiin sifaatna way leeyihin magac sifu wataa wa haakada an usaama bn zayd radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi man sunica ilayhi qofka loo sameeyo macruufun wanaag oo faqaala li faacilihi kii sameeyey ku idhaahdaa jazaaka allahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaaliyo faqad ablaqa wuu ku xeel dheeraaday fi hanaa'i ammaantii iyo mahadnaqii imka halkan waa mahadnaqi mahadnaqii halkii wanaagsaneyd buu gaadhsiiyey weeyaan xadiiskan culimadu waxay isweydiiyeen halkeebuu sheekhu kitaab alaymaan wnudur halkeebuu xidhiir kale leeyahay marka wallahu aclam ee wuu keenan xadiisku lakin xadiisku masle muhim ka warramaya oo qofka macruuf kuu sameeya macruuf man sunica ilayhi macruufun waa nakira fi siyaaqi shardi tufiidu alcumuum man sunica ilayhi macruuf faqala lfaacili jazaka allahu khayra haye faqad ablaqa fi hana macruufkaasi ha yaraade ha weynaado wuxuu doono ha noqdee macruufka in qofka looga abaal gudo ayay diintu aad iyo aada u dhiirisay qofka wanaag sameeya ee kuu sameeya inaad u abaal guddo adiguna oo rasuulka alay slat slam hadiyaddu u aqbali jira waanu ka abaalin jira waa tusaale haddaba markay saa tahay haddii qof aanu dee wax kala haynin lakin qofkii u kudhaa jazaaka allahu khayra arrin sahlan maha erigaasi ereygaasi arrin waana ereyada ay tahay inaynu carabkeena barno jazaka allahu khayran qofkaasi ilaahay khayr ha kugu abaaliyo khayrna waa nakiro waa caam khayr oo dhan weeyaan kaasi ammaantii wuu dhamaystira wey waana u duceeyey qofkii adduun khayr adduunyo mid aakhiro mid ubad mid kale ya xataa lacagaysaa ku jirta malaha meeray ku jirin <laughs> way soo gudagelaysaa way soo gudagelaysaa nin sheekhaan beri waxaan ka maqlay wallahu yakfiru lahu walana wuxuu yihi nin baa nin wadaada ah, ayuu ninu yimi ganacsadaay markaasuu ku yidhi sheekh waxaan safar baan ubaxayaa dee safar ganacsi baan ubaxayaaye bal xoogaaga qaxwaha qaado dee soona ducee qaxwaha maad garanaysa ya ma bunkii ba waa lacag eh. <laughs> xoogaaga qaxwo hana qaado soola ducee sheekii de xoogaagii yaraa jeebku iskaga ritay waxaanuu yihi jazaka allahu khayran markaa ninkii uu qawaday ducadii ducadii uu qawday wuusi wuxuu ka doonayay ilaahay markaa ganacsi ku kusii aan kusoo nabadgeliyo sidaaiyo waxaa kal de saasuu doonayba markii uu soo noqday ayuu u yimi haddana sha wuu kusoo faa'ideeyey safarkaa isaga ah oo xoogaa wanaagsan maka helay uu kusoo noqdo xoogaa udhigo isu ui sheekh duceeyo intii un dheh <laughs> sheekh duceeyo intii un dheh wuxuu is jazaka allahu khayr tamaadina ku faaide marka <laughs> saashaninta jazaka allahu khayra faqad ablaqa fi hanaa maanta uu ku sii xeel dheeraaday wacan ibni cumar radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam nahaa wuxuu diiday can nadri naderka ayuu diiday waqaala wuxu uhi inahu isagu laa yaأtii bikhayrin inahu nadarku laa yaأtiin lama yimaado bikhayrin khayr lama yimaado wainamaa yustakraju bihi waxa wax lagaga soo saaraan min albakiili ka bakhaylka waxba iska bixin kar waaye ayuunbaa lagaga soo saaraya xaggaa waxaynu kaga soo baxnay alaymaan dhaartii bay ahayd axaadiistaasi halka dhaminka sheekh muxuu inooga bilaabaya nadarkii markaa marka hore nb nadarka u diiday calayhi isalaatu wasalaam shalayna xadiiska sheegnay sheegnayo culimada qaarkoodna xaaraan bay kala soo baxeen qaarkoodna maxay kala soo baxeen marka hore nadurku waa culays ufiiso saaray inuu kasoo inuu kasoo baxay in kalaba shaki ku jira isagoo ay ahayd inuu sadaqa haduu bixinayo bixiyo haduu soomayo soomo ayuu odhanaya ilaahay hadduu i caafimaad siiyo sadaqa noocaasaan bixinaya haduu ilaahay waxaa siiyo waan soomaya sidaasaan kalaan yeelaya waxbaan baranaya sidaa kalaan samaynaya marka waa nooc naftiisu ay bakhayleyso oo uu laakiin wax ku waajibinayo anahu ana nabiya sala la ala sl wuxu diiday can nadri wa qaala wuxu uhi inahu nadarku laa yaati bikhayrin khayr lama yimaado khayr lama yimaado xaggee marka laga eego waa culays iyo qofka wax saaran laakiin hadduu kasoo baxo oo dee wixii uu isku waajibiyey maadaama daacaw yahay kasoo baxo oo uu fuliyo xaggaa marka laga eega ayuu ka helaya ajar ka helaya oo khayru ka yahy oo cibaadada uu heli mar hadduu cilaan cibaado yahay waaba khayre wainamaa yustakraju bihi min albakiil ka bakaylkaa gacanta adag bakaylnimada waa macno ballaahan marar badan kii tala ku bakaylay maxay kala ku bakaylay ayaa wax lagaga soo saaraya marka laa yأti bkhayr an nadra laa yأti bkhayr lam yakun qadarahu اllahu tacala wayu-ayid hada اlmacna riwaayatu fi xadiis abi hurera radi allahu canhu in nadra laa yuqaribu min min ibni aadama shayan lam yakun illahu qadarahu lahu culimada qaarkood ba waxay dhahdeen waxa weeyi khayr lama yimaadadaasi waa tacliil uu sababeeyey rasuulku iyo alayh الsalaatu wasalaam waa jumla tacliiliya marka inay laba macno yeelatay ayaa ka suurta galabta koobaad waxa wey waa in aanu nadarku khayr la imanin marka mar haddaanu ilaahay qadarin oo ilaahay hadduu caafimaad ii siiyo waxaasaan yeeli doonaa amba ilahay hadduu caafimaad siiya saasaan yeeli doonaa amba waxaasi hadduu ilaahay i xaqiijiyo waxaa haddaan helo saasaan yeeli doonaa sidaa markuu idhaahdo dee haddaan waxaasi ilaahay horusii qadarin khayr la iman maayo nadarkaasi haddaan waxaasi marka horeba ku qoray laxu maxfuudka macnaha labaadna waa ka waran sheegno ana macnaha ana cuqba nadri laa tuxmadu falaa yaأti bkhayr inta badan xaggiisa dambe lama mahadiyo oo khayr lama yimaado لأna الnaadira إida nadra qurbaة saarat laazimaة bالnadri fayuؤdiiha wahuwa mustahqil isagoo culays dareemaya ayuu bixinayaa mustahqil laha waqad yacjazu canha maca anahu kana fi caafiyaة wasacaة qabla an yandr isagoon soom iyo salaad iyo sadaqo kaloo waajib ku ahayna aanay jirin ayaa laga yaabaa inuu isasaaro culaysba uu dareemo kama soo bixiba kari waayo marka qaar xaggaa marka laga eego marka almuhim yaan lagu degdegi wayn qofka laakiin deeqsigaahi dee ilaahay hadduu u soomayo isagoo aan waxba ku xidhin buu soomayaa ou sadaqa bixinaya ou khayr leemanaya oo uu digriyaya waakada nadarkuna waa de shay qofkii isagun isnogi isagii rabbigunba isnogo ilahay ba subxana watacala wama anfaqtum min nafaqati aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclam marka hadduu qofkii intuu nadro haddana dooxiisa iska galo dee waa faralu ka tegay wa can cuqbin bn radi allahu canhu qaal qaal rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin kafaaratu yamiinin waxa uu rasulku uri alayh isalaatu wasalaam kafaarada nadarku kafaaratu yamiinin wey waa kafaarta dhaarta rawahu muslim wazaada tirmidiyu fiihi wuxuu tirmidi ku siyaadiyey idaa goorta lam yusama aan la magacaabin wasaxaxahu wali abi daawuud min xadiis ibn cabaas radi allahu canhuma marfuucan isagoo nabiga u rafciyey waxa uu yihi rasuulku alay sla slam man nadra qofka ku nadra man nadra qofka nadra nadran nadar nadra lam yusamihi aanu magacaabin fakafaaratuhu kafaaradiisu kafaaratu yamiinin waa kafaartii dhaarta kafaara gudkii dhaarta oo kale ayaa looga baahanya waman nadra qofka ku nadra nadra nadar fii macsiyatin macsiyo ku saabsan fakafaarathu kafaaradiisuna kafaaratu yamiinin weeyaan waman nadara qofka nadro nadran laa yudiiquhu aanu awoodi karinna fakafaarathu kafaaratu yamiinin weeye wa isnaaduhu saxiixun ilaa ay laakiin ha yeeshee ana alxufaada culimadii xufaad ahayd rajaxuu waxay rajaxeen waqfahu ay anahu mawquufun inuu xadiiskani yahay mowquuf oo ibn cabaas ku tagay wlibukhaariy min xadiisi caaisha radi allahu canha waman nadara qofka ku nadra an yacsiya allaha ilahay inuu caasiyo falaa yacsi yucaasi walimuslim min xadiisi cimraan laa wafaa oofini umay ahaanin lama oofinayo linadri nadar la oofin maayo fii macsiyatin macsiyo la xidhiira la oofin maayo marka xadiiska صaxiixa ah waxaa ku sugan man nadra an yuطiica allaha falyuطichu wman nadra an yacsiya allaha falaa yacsih isla xadiiskan una weeyaan waa soo gaabiyey baa cumad weeyaan sheek waxaa soo gaabiyey ibn xajar waman nadra an yacsiya allaha falaa yacsih ayaa dee xadiisku inta hore man nadra an yuiica allaha falyuطichu baa ka horeysa qofka ku nadraa inuu ilaahay adeeco ha adeeco qofka ku nadra inuu caasiyana ha falaa yacsi yucasi markaa nadarka horta lab u qaybsamaya marka si loo eego nadru aacatin iyo nadru macsiya nadarka aacada waa waajib in la wafiyo yajibu alwafaau bihi waa soomka iyo sadaqada iyo waxaa wanaagsan u mid lagu fikray amba mubaaxa ee de isku waajibiyey wixii macsiyana wafin maayo qudsanaa wuxuu yihi waxaanu nader ku galay inaan ninkaa hebel bakooradeeyo waa macsiyo ama inaan dakro ama inaan wax soo xado ama wax saas kale buri waa nadru macsiyati nadarkan uu oofinayo waayo waa dembi nader fi ma laa yamlik baa isna jira waxaanu gacantaba ku haynin nader waxaan ku galay fooqa inaan sadaqadaysto laa nadra fi macsiyat illaahi walaa fi ma laa yamliku ibnu aadam iyo waxaanu bani aadamku gacanta ku haynin waad kusoo dhigateen kitaab tawxiidka waxa markaa uu tilmaamaya haddaba maxaa ka dhalan kara nadarkii daacada isaga in la oofiya ka dhalanaysa hadduu oofin waayo u ku dambaabaya nadarkii macsiyada ayay culimadu isku khilaafeen oo qaarkood ay yidhaahdeen markuu macsiyada de horta ma fulinayo taa wal isku waafaqsanya laakiin halkii dhaartoo kalaa laga soo qaadaya oo maxaa lagu yeelanaya kafaaratu yamiin qaarkoodna waxay leeyihin war tawbadun baa looga baahaya maaa lagu leeya kana jirto waxaanu haysan waxaanu markaa isagu gacanta ku hayna waa lamid marka hadduu nadru daacaha xaggii kafaarada u baydhana waa qowl xoog badan isaga laftigiisa axaadiista imika aynu haynana walow markaa mawquuf ha noqotee de waa cabdillahi bn cabaasiye ma sahlan o maxaa waman nadra nadran fi macsiyatin fakafaaratuhu kafaaratu yamiinin nadarka kale halkan xadiiskii hore iyo kanima uu sheegaya waxa weeyaan nadar aanu magacaabin sidee aanu magacaabin wuxuu yihi ilaahay nadar baan u galay waan tegaya halkaasaan tegayaayo oh, nadar baan galay ilahay neder baan ugalay maaha halkaasaan neder ugalay neder baan galay amba wuxu lilaahi calaya neder ilahay neder bu igu leeyahy wax allo wuxuu ku saabsanyey lama garanayo marka xadiiska hore muslim warinaya muxuu tilmaamaya in noqonayo kafaaratuhu kafaaratu yamiin uu dhaartay soo maha dhaar baa laga soo qaadaya uu dhaartay kafaarada uu bixinayaan oo kafaarada yamiinka oo tobankii miskiina quudinayaan bal saas oo kale weeyaan an cuqbata bni caamir albadri albadri sakana bedran beder buu degay markaa dagaalkii beder muu xaadirin qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm kafaaratu nadrin kafaaratu yamiinin markaa halka xadiiska intaa marka la eego maxaa soo gudagelaya maca nadru daacihii baa soo gudagelaya soo ma labada inta bay ku jiraan lakin de adilada kala ka saartay nadru daaca isagu inuu waajib iyo in la oofiyo rawahu muslim wazaad tirmidiy fiihi haddaba tirmidi baa sii faahfaahiyay riwaayadiisaase idaa lam yusama weeyaan waa goorma nadarka goormu halkii kafaarad kafaaratu yamiin noqonaysaa haddii aan la cayimin oo aan la magacaabin ilaahay nadar bu igu leeyi ilaahay baan nadar u galay nadarkaan waa la imanaya nadarkaa lama garanayo kuma dhawaaqin odsala waxaan ka mid idhahday ilaahay nadir waxaan u galay inaan sadaqadaysto sadaqadii macayn ma intee buu bixinaya mathuluth buu bixinaya maxay buu bixinaya way sii kasii warreen culimadu wali abi daawud min xadiisi ibn cabaas radi allahu canhuma marfuucan man nadra qofka ku nadra nadr man nadra nadra qofka nadr nadra lam yusamihi aanu magacaabin fakafaaratu kafaaratu yamiin weeyaan ilaahay salaad buu igu leeyahay buui ama sadaquu igu ama nadr bu ilaaqe waman nadra qofka ku nadra nadran fii macsiyatin ku saabsan fakafaaratu kafaaratu yamiin isagoo nadarkaana oofinaynin waman nadra qofka ku nadra nadran laa yutiquhu aan u awoodi karin fakafaaratu kafaaratu yamiin waxaa kamid a dn fooqaasaan sadaqalaysanaya oo kale ma awoodi karo waman nadra nadran laa yutiqu fakafaaratu kafaaratu yamiin markaa waxay weliba markaa culimadu u badayeen inaan kaasoo kale waxba lagu lahayn xataa kafaaratu yamiin aan lagu lahayn wlibukhaariy min xadiis caaisha radi allahu canha waman nadra qofka ku nadra an yacsiya allaha falaa yacsihi yucaasiin waman nadra an yudic allah man nadra an yudic allah falyudic waman nadra an yacsiya allaha falaa yacsih yucaasiin walimuslim min xadiis cimraan laa wafaa linadrin fii macsiyatin oofinu ma aha nadr macsiya ku saabsan wacan cuqata bni caamir radi allahu canhu qaal wuxuu yihi nadarat ukhtii walaashay baa nadartay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illahi guriga ilaahay xaafiyatan iyadoo cagaagan oon kaba xidhnayn fa amaratnii waxay amartay an astaftiya laha inaan uga soo fatwoodo inaan usoo weydiiyo lahaa iyada rasuul sala allahu alay sl rasuulka alleh fastaftaytuhu dabeetana rasuulkaan weydiiyo on ku yihi rasuul ka waran walaashayo ku nadartay inay beytkaa ilaahay u lugayso iyadoo cagaagan fa qaala nabiyu sala اlah alay slm wuxuu ihi litamshi ha socoto waltarkab isla markaana gaadiid ha fuusho mutafaqu caleyhi walafd lmuslim waliaxmada walarbaca faqaala wuxu uhi ina allaha tacaala alla sareeye laa yasnacu kuma samaynayo bishiqaai bishaqaa'i dhibta ukhtika walaasha sheewa alla waxba alla waxba u tari mayso nadarka ay ku nadaritay inay lugayso ay tidhi ilaahay baa igula nadarkaa ilaahay arrintaasi waxba u tari mayso iyadunbaa ku dhib banaanaysa murhaa amar murhaa amar faltakhtamir khimaarkeedii ha xidhato madaxeeda ha qarsato waltarkab gaadiidkeediina ha fuusho awrkeedii waltasum ha soomto halaaata cayaamin saddex cishana ha soomto xadiiskani markaa wuxuu tilmaamayaa nadarka qofku wakhtiyada qaarkood dee culays iyo dhibaato ka weyn ay kasoo gaadhayso inaanu fulinaynin markaa xadiiska riwaayad badan oo kusoo arooraya xataa in waltuhdi badanata neefgeelana ha qasho oo ha beydka ilahi ku qasho in allaha laqaniin can mashi uktika fartarka waltuhdi badanata ilahay ugama baahne marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya khulaasat lqowl oo nadarka saasoo kale ah qof baa matala nadar ilaahay waxaan ugu galay inaan orod inaan ordo iyo inaan cadceedda istaago iyo wixii lamidka waxyaalahaasoo dhami dhinac marka laga eego nadru macsiya maaha dhinac marka laga eegana nadru daaca maaha oo nadru macsiya maaha de qofki shay macsiyo oo rasmiya ma ohanin dhinaca kalena daaco maaha de ilaahay taagni keliya orod lo ilaahay loguma dhawaado taagni ilaahay loguma dhawaado cadceed la isku dhigana marka horeba shay ilaahay lagu dhawaado maaha marka qofka saasoo kale ahi muxuu sameynayaa nadarka inaanu oofineynin ayay markaa laga qaadanaya naftiisa maadaama mashaqe iyo dhibaata kasoo gaarisa qaarkooda yii u oofinayaan wa jira bal aynu akrina hadalada markaa culimadu ay sheegeen ikhtalafa alculamaau waad yar dhegeysan doontaan ikhtalafa alculamaau fi man nadara almashi ilaa beyt illahi hal yalzamhu almashi cala halaata aqwaal alأwl anahu laa yalzamhu almashyu walahu an yarkaba walow qadara calى اlmashi walaa shay calayh wahada qowl lishaaficiyi riwaayat can axmed an shaaficiyi yarkabu cinda alcajz walaahi aleh ana rasuul lahi sal la sl adina liykti cuqba birukuub biduuni qaydin xadiiskii bay markaa daliishadeen qowlka kale wuxuu ohanaya anahu yalzamhu almashyu fain cajaza rakiba caleyhi kafaaratu yamiin alqowl aa anahu in shaqa caleyhi lmashyu rakiba walaa shay caleyh wain qadara cala mashyi rakiba ariiq warakiba aariiqa kulahu facaleyhi alhadiyu isku soo ururiyo masaladan waxay si gaara ah uga warramaysa iyadu baabka xadiisku ku saabsan yahay oo ah hadduu guriga ilaahay socodkiisa ku nadro waayo beytka ilaahay loo socdo waa khayr iyadu in beytka ilahay la taano waa khayr laakiin socodka uu ku socday uu ku nadray inuu socdo waxaa laga yaabaa isaga mashaqe iyo dhibaato badan inay kasoo gaadhso marka xadiisku waa kan sheegaya saddex shay inay soomto inuu rasuulku amray xadiiska riwaayad kale waxay tilmaamaysaa inay neefkii la gasho qaarkood culimadu markaa waxay hahdeen kafaarat lyamiin buu qofka la imanayaa khulaasat lqowl waxay tahay qofkaa waxa u banaan nadar nadarkaa galay inuu hadduu awoodi karayo sidaa kaga dhabeeyo iyado waliba shardi bay sii dhigto xaafiyatan bay tiri soo ma cagaagna way adagtay inay ku socoto marka kabihii way xidhanaysaa qofkii markaa wuxuu samayn karaa inuu lugtaa kaga dhabeeyu ku tago iyo inuu isagoo ay daca ku adag tahay haddii arko ay ku adag tahay inuu gaadid iska raaco laakiin ula yimaado kafaaratu yamiin iyo soom iyo salaasta ayaamta markaa kafaaratu yamiinka kala ama badana uu xidhay waxyaalaha kalean daacad ahayn cadceedda inuu istaagay kuwaas waa nadru macsiyatin dhinac marka laga eego oo filmayo waxaan u bixinayaa un kafaaratu alyamiin ayuu la imanayaa nadrat uktii an tamshiya ilaa beyt illahi bay ku nadartay inay socoto xaafiyatan faamaratnii bay amre an astaftiya laha rasuul allahi sala la sl rsulka inaan usoo weydiiyo fastaftaytuhu faqala nabiyu sal la sl tamshi ha socoto wala tarkab waxnaa fusho marna ha socoto marna ha jufo labadiiba marka waliaxmada walarbaca faqala in allaha tacala laa yasnacu bishaqaai uktika shayan ilaahay dhibta ay bidarari uktika shayan waxba ku fali maayo alle subxana wa tacala ayo ku samayn maayo dee wax ilahay loogu dhamaado maaha taasi murha amar faltaktamir khimaarkeydii ha xidhato oo ha is asturto weye waltarkab gaadiidna ha fuusho waltasum alata ayaam nadarka ay gashayna saddex cisho ha u soomto wa can cabaas radi alla anuma qal wuxu uhi istaftaa sacad binu cibaada sacad binu cibaada weydiiyey radi allahu canhu rasuul allahi sala lah ala sl rsulka lagu weydiiyey fii nadrin nadar buu weydiiyey kaana ahaadee calaa ummi hooye mid lagu leeyay oo tuwufiyat geeriyootay qabla an taqdiyahu intaanay nadarkaa qallaynin faqaala wuxu uhi iqdihi canhaa ka qaleemtaf caleyh warana waa usoo horreyn markaynu maraynay soomka istaftaa sacd bn cibaad radi anhu rasuul llahi sala la fi nadrin nadr buu ku iyuu ku nadray ayy iyuu eh, ka weydiiyey maanujeeda ah, fii nadri ay fii shani nadrin kaana ahaaday calaa umihi mid hooyadii lagu leeyahay hooyadiina tuufiyat waa la oofsay qabla an taqdiya intaani qaleyn faqaala wuxu uhi iqdihi qalee canha iyada ka qale markaa soomkii nadrka qofka hadduu ku dhinto waa laga qalaynaya waa laisku waafaqsanaa ee waxaa laisku khilaafsanaa soomkii kale ee faralka ahaa miyaa lag miyaa laga qalaynaya mise kama qalaynayo waxaynu markaa haynaa haddii waalidka ama cid kaleba nadar lagu lahaa qofkiisa uu ku geeriyoodo man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu وعن haaبت بن dحاnk radي الlه عanه qal wuxuu hi nadra rajulu nin baa ku nadray calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm wqtigii rasuulka an yanxra inuu gowraco iblangeel bibuwana meesha buwaano la dhahdo ismu makanin faأtىa rasuul الlahi salى الlaه alay sl rasuulku u yimi o fasأlahu u weydiiyo faqaala wuxuu yihi rasuulkaa odhanaya alيه الsلat sلام hal kaana fiiha miyuu ahaaday meesha dhexdeeda wathanun sanam miyuu ahaaday yucbad la caabudo qaala wuxu uhi lame qaale wuxu uhi fahal kaana fiiha miyuu ahaaday meeshaa dhexdeeda ama meeshaa lafteeda ciidun ciidi miyay ahayd min acyaadihim ciidooda kamida ah. meel ay ku noqnoqdaan bishii mar amba sanadkii mar amba dhowrkii sano mar miymy ahayd faqala wuxu laa maya faqala wuxu awfi binadri nadarkaaga haddaba oofi fainahu arrin wuxuu yahay laa wafaa-an linadrin nadar oofinuumay ahaanin la oofinayo kaasoo fii macsiyat illahi macsiyad ilaahay ku saabsan ama la xidhiidha walaa fii qadicati raxim ey walaa wafaa linadrin nadar la oofinayaana ma jiro oo fii qadicati raxim qaraabo goysnimo ku saabsan walaa fii maa laa yamliku bna aadam iyo nadar la oofinaya ma jiro walaa wafaa linadrin nadar la oofinaya ma jiro fii maa shaygii laa yamliku ibna aadama bani aadamka aanu haysan aanu lahayn rawahu abu dawud abraaniy wlafdu lahu wahuwa صaxiix اisnaad walahu xadiiskani shaahidun xadiis kale u markhaati furay buu leeyahay oo min xadiisi kardam aw kurdam radi allahu canhu cinda axmeda xadiiskan agaad kusoo qalateen kitaabu tawxiidka oo sheekhu marku warramayey meel markii hore asnaami ooli jirtay amba ciid jaahiliya ay ka jirtay hadduu qof ku nadro inuu daaco ku sameeyo inaan lagu samayneyn si aanu u dhicin waxa la idhaahdo tashaabu iyo isku ekaan oo aan saa loogu malaynin wuxuuse xadiisku caddaynayaa haddii meeshaa markuu rasuulku alay sla slam istifsaalka su-aasha weydiiyey maya buu yihi sana ahaan jirin wathan muu ahaan jirin ciid may ahaan jirin waa meel iska madax bannaan oo iska cadi hadii laakiin ay meeshaasi ooli lahayd sida sheekh maxamed cabdilwahaaba ka soo saara masaaisha waa uu sheegay inuu yahay nadru macsiyati hadday iminka walow bacda izaalatihi walow bacda izaalatihi markaa w wahanka iyo sanadka maxay kula duwaaneen haye wadankaa ka caamsan sanam waa sax wey baraka llah fik wadanku wuxuu ku dhacayaa waa kula maa yucbad wey wax kastoo la caabudaya sawa kaana qabran am shajaratan am nuxita calaa suura mucayana wax la qorqoray ha noqdo oo dhagax cidii loo ekeysiiyey amba xabaashio la iska dul fadhiistay ha noqdo ama geed la dul fadhiistay ha noqdo amba wax kaloo la iska dul baa la haddii suurad loo yeelo oo matalan cid loo ekeysiiye ama makhluuq loo ekeysiyena ama la qorqorana muxuu noqonaya sanam buu noqonaya marka wahanka waa kulu sanamin wathan walaysa alcagsu markaa iminka marka ma weydiini sanam keliya muxuu weydiiy wathan soo meel xoolaha lagu qalo oo shirki lagu sameeyo haddii ahaan jirta haddii dhagax lagu aqali jiray haddii geed lagu aqali jiray haddii qabri uu ka jiray wax lamid ah su-aashaas weydiiye awthan jahiliya naderkaasi xadiisku marka wuxuu cadeynayaa jawaasu takhsiisi nadri bimakaanin mucayan jawaas takhsiisi nadri bimakaanin mucayan inay banaan tahay in lagu gaar yeelo nadarka meel cayiman inuu ihahdo nadar waxaan ku galay inaan meel heblaayo sadaqo ku bixiyo xoola ku qalo meel heblaayo inaan saddex cisho soo joogo iyo wax lamida markaa meeshaasi ida khala min almawaanic asharciya baa la odhaya ida khala min almawaanic asharciya uu sii faahfaahiyay rasulka ala sla slam markaa nadar macsiyo la oofinaya ma jiro qaraabat raxim qadiicat raxim waa min baab dikri اlkhaasi bacd alcaam dikri اlkhaasi laa wafaa linadrin fi macsiyat اllahi ayay de qadiicatu rahm laftigeedu kamid tahay soo maha ya yaanay soo gudagelayn wasiyada way soo gudagelaysa ila qadicat ra wasiya haddana si gaaruu rasuulku usii sheegay oo hadduu leeyahay ninkaa hebel in adeerkaya amba walaalkaya la hadli maayo la maayo waa qadiicatu raxm fi ma laa yamliku ibnu aadamna de waxaanu gacantaba ku hayna fooqaasan sadaqarisanayo wax lamid ah buana waa ismu makan markaa halkaaga waxaa kaloo laga qaadanaya marka qofku uu yahay mufti ama mudaris ama waxaa lamid cid matala wax la weydiinayo inuu istifsaal ku sameeyo gaar ahaan markuu meesha ubaahantahy su-aashaasi markay ubaahantahy istifsaal iminka rasuulka alay slat slaam su-aashaa la weydiiyey wuu iska hubsaday oo dee waxaa ka suurtagala buwana inay ahayd meel waxaasi ka jiraan iyo inaanay ka jirin markii uu istifsaal sameeyeyna dee jawaabtii buu markaas siiyey waxaa laga qaadanaya de hadduu odhan lahaa ha ciidun min acyaadihim ba ahaan lahaa ama waa ciiddii jaahiliga ahayd ee qaldanayd amba wathan dee inuu odhan lahaa ha oofinin nadarkaasi waa nadru macsiya ha oofinin nadarkaasi waxyaala badana saas kale <coughs> ugu baahan yihiin istibsaalka waxaa laga qaadanaya inaan isku ekeysiinin ahluljahiliya ciiduna waa wixii soo noqnoqdo caada iyo cuudba laga soo maha marka acyaad lkufaarna inaanay banaanayn halkaa waa laga qaadanaya in acyaad lkufaar lala yimaadana amba laisku ekeysiiyeen hadday maalintaan dhar same dhar xidhaan gaara hadday cuntooyin gaara samaystaan waa la ilaalinaya an jaabir radi allahu canhu ana rajula qaala nin ba wuxu hi yowm lfatxi maalintii fatxu maka ya rasuul allah rasuulka ilaahu inii nadartu waxaan ku nadray in fatax allahu calayka hadduu ilaahay maka kuu furo an usaliya inaan ku tukado fii beyt maqdis beyt lmaqdis inaan ku tukado faqala rasulku wuxu uhi salli ku tuko haahuna halkan fasa'alahu uu weydiiyo faqala wuxu uhi salli haahuna halkan ku tuko fasa'alahu uu weydiiyo faqala wuxu uhi shanuka idan haddaba arrinkaaga yeel adigu idan rawaahu axmedu wa abu daawud wasax alxaakim xadiiskana markaa waxaa loo daliishaday alxadiisu daliil calaa sixati nadri lmucalaqi calaa xusuuli maluubin wa anahu yancaqid sixati annadri lmucalaq nadarka mucalaqe wuxuu ku xidhay hadduu waxaa ilahay hadduu waxaa ilahay is yeelo ama hadday waxaasi dhacaan sidaasaan yeeli doona marka infatax allaahu calayka albeyt buu ku yihi hadduu ilaahay kuu furo bayt matalan xaramka anna nader waxaan ku galay xaramkaa maaha inaan baytulmaqdis ha kusoo tukado rasuulku wuxuu ku uhi ala slat slam halkan ku tuko waayo baytulmaqdes waanay adkayd xaaladdaa uu fogaa waxaana u dhigmay oo kasii fadli badan masaajidkan markaa halkan ku tuka ninkaas maadaama nadarkaa yar xiisanay mala halkaas uu ku celceliyo markii saddexaad rasuulku wuxuu uhi shanaka idan shanaka idan haddii shanaka markaa la kordha waxay noqonaysaa ilzam shanaka amba anta taclam adigaa yaqaan idan idaa abeyta idan taasi hadal bay utaagantay idaa abeyta an tusaliya hahuna haddaad diidda inaad halkan ku tukato haddaba hadduu makaan maftuul ku nadro low nadara الصلاة في مكان مفضول jaaza lahu an yusaliya fi makani afdala minhu hadduu ku nadro meel laga fadli badan yahay meeshii ka fadliga badnayd hadduu ku tukado nadarkaas ka dhacaya oo dee bayt ama masjid laqsa iyo masjid lxaram ayuhuma afdal ha laakiin masjid laqsa dee wuxuu ka fadli badan yahay masaajidada kale markaa hadduu nadarka ah, aanu xaram labadii xarab ee kale joogin kii madiina iyo kii maka waxay noqonaysaa laazim ku noqonaysaa inuu nadarkaa kusoo oofiyo halkaa uu ku nadray inuu kusoo oofiyo وعn abi سacيid الkdري radي الlahu عanه عan النabiyi slى الlه alay sl qal wuxu uhi laa tushadu loo adkeyn ma loo adkeyn maayo alrixaalu rarka loo adkeyn maayo إla ilى ثaلaaثaةi masaajida saddex masjiduna mooyaane masjid اxaraami masjid اxaram wa masjid اlaqصى iyo masjid اlaqصى iyo wa masjidi masaajidkayga oo kii nabowiga ah mutafaqun caleyh walafd lbukhaariy laa tushadu rixaalu ila ilaa halaaثati masaajid an ibn cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayo inii nadartu waxaan ku nadray fi ljaahiliyati an actakifa inaan ictikaafo leylatan habeen fi lmasjid alxaraam masjid alxaramka in ictikaafaan ku nadray qaala wuxu fa awfi binadrig nadarkaaga oofi mutafaqun caleyhi وزاد البخاري في riwaayatin faactakafa wuxuu ictikaafay leylatan habeen ayuu ictikaafay xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa inaan safar loo geli karin لا تشد الرحال oo rarka aan loo adkeysanaynin rarka loo adkeysanaya wuxuu noqonayaa isagoo doonaya matalan an يسافر إلى أي مكان آخر lilcibaada wاtacabud wa alictikaaf wagayr dalik matalan inuu meel kusoo cibaadaysto oo salaad iyo ictikaaf iyo qur-aan akris iyo dikri kale uu tago sad oo safar meeshaasina ay tahay in loo galo saddexdaanba sidunbaa loo sameynaya saddexdaanba sidee mid walba fadliga gaarka u leeyahy ayuunbaa loo sameynaya masjid xaraamka boqol kun baa kusoo marka la masaajka nabigana alay slatu slaam kun salaadood masaajka aqsana shan boqol amba laba boqol iyo inta intaba xadiis baa tilmaamaya culimadu isku khilaf safar loo geli maayo safarkaasi waa safarkii cibaadada iyo meel la weyneynayo weya ma fahamta safarkii kalood gelaysaa s awgeed nimanka tabliiqa la hahdo bakistan bay safar u galaan ma aha oo dee gaadhsiinaya wax lamida ah, lakin waxay leeyihin qaarkood waaba caddeeyo iimaan baad halkaa kasoo kororsanaysaa aanaad kasoo kororsanayn xaramka bay qaar xajka lagu leeya agga tegaya waana jahligumay kamid tahay maxay kamid tahay un jahligay kamid tahay xabaalaha kuwa usafraya ee sheekh hebel xabaashiisii baan soo siyaaranayaana xaaraan weya xabaal haddaad doonaysa inaad soo boqoto waa inaad meel ha dhow kuwa ku dhowsaa lakin hadday ku kalifaysana tirada xabaalaha meerheblaaye ku yaalaan ayaan kusoo yar cibro qaadanaya halkaasaan tegayaa maanta taxi baan kaxaystay safaruna hadday tahay waa xaaraan bay noqonaysaa laa tushadu loo adkeysan maayo arixaalu rarka loo adkeysan maayo oo laa tusafray arixaalo wixii awrka lagu qaadiyey gaadiidka markaa macnuhu wuxu noqonaya dee safar iyo in loo xidhxidho oo qofkii shantadihiisa iyo alaabtiisi wixi uqaatay ilaa ilaa halaati masaajid saddex masjid wey markaa masaajidka saddexdaa masjid iyaga wuxuu odhan karaa maanta isagoon cumrana hadduu doona utegeyn xajna utegeyn wuxuu odhan karaa maanta waxaan doonayaa inaan laba cisho ku maqnaado madiino aan masaajidka kusoo tukado masaajidka nabiga taasaa u banaan ila fadli gaara kuso aroore ada salaadu ilaa ilaa halaati masaajida masjid alxaraam wa masjid aqsa wa masjidii iyo masaajidkaygan xadiiskan kale wuxuu tilmaamaya ana almanduura fii xaali shirki yancaqid qofku hadduu wax khayra ku nadray markii uu mushriga ahaa markuu islaamo wuu ka ansaxaya inuu leeyimaado oo cumar wuxu yihi waqtigii jaahiliga markuu leeyahy jaahiliga islaam maahayn wey yaa rasuul allah nadartu fi ljaahiliyati jaahiliyaddana waan argnay waxan ku idlaaqaya islamka wixii ka waxaan ku nadray an actakifka leylata fi lmasjid alxaraam inaan ictikaafo muxuu rasuulku markaa yihi alay slat awfi fa awfi binadrik nadarkaaga awfi ila waa nadru daacaya wazad bariyu fi riwaayati faactakafa leylata habeen ictikaaf alxadiisu daliilu calaa ana nadra yancaqidu min alkaafiri wa anahu yajib alwafaau calayhi mataa aslama ida lam yafi bihi xaala kufrihi hadduu laakiin markuu kaafirka ahaa la yimid dib u soo celin maayo ee saasuu sameynaya khulaasatu qol waxay tahay nadarka daacadaana waa la oofinaya nadarka macsiyadaana la oofin maayo kafaaratul yamiinna culimo badan baa yidhi nadarka aan la cayiminna isaga kafaaratulyamiin baa qofka looga baahan yahay wixii aanu qofku bani aadamku gacanta ku haynina nadar tirsan noqon maayo wallahu aclam waxawila towfiiq wasalaamu calaykum